markii la dhinto oo musiibadaas darteedna loo jeexjeexa diidmada la diiday iyuu baabkan u baabiya xadiidka kun sideed boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai alي amat abarana isxaaq ibn mansuur alkawsaj waa iqatan tabt qaala xadaana cabdiraxman bn ahdi waa imaamkii qaala xadaana sufyaan اthawri wa amiir اlmuminiin fi اlxadiid can zubayd alyaami weeyaan wa hiqat caabid can ibrahim ibn yaziid الnaqci wa hiqat faqih can masruuq ibn اjdac وثقة ثبت مخضرم فقيه عن عبد الله بن مسعوud رضي الله تعالى عنه أرضاه عن النبي nabigana وu k sل sل q nabigana wuxuu yidhi laysa anaga naga mid ma ahan laysa ma ahaan mina anaga man naga mid ma ahaanin daraba garaaca oo dharbaaxa alkhuduuda dhafooraha washaqa jeexjeex aljiiba dharka iyo kuleetiyada iyo waxa jeexjeexana naga mid ma ahan wadacaa weliba ku naadiya ku dhawaaqa bidacwa aljaahiliyati jaahiliga halkudhegyadoodii marka laga dhinta ay ku dhawaaqi jireen ku dhawaaqa annaga nagama mid ma ahan ayuu nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam xadiid kun siddeed boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiid saxiixun bimaa taqadama xadiid kaloo soo hormaray iyo xadiid soo hormartay ayuu saxiix ku noqonayaa qala imam nas alي abarna mxamed ibn mn anzi iqatun xaafid weyaan qaala xadaanaa muxamed waa ibnu jacfar gundar weyaan iqatun صaxiix اkitaab wfiihi afla qaal xadaثna shucba waa imaamkii can mansuur ibn muctamir waa iqa can ibrahim ibrahim ibn yaziid الnafci weeyaan can yaziid ibn ws yaziid ibn ws alkufi waa maqbuul can abi muusa alashcari radia allahu tacala an arda anahu abu muusa uqmiya caleyh waa la miir daboolay fakataba fabakat waxaa oysadha marka ummu waladin canug hooyadii oo lahu isaga uu leeyahay haweeney addoon ahayd oo canug u dhashay oo suri ahaan uu ku qabay ayaa oysay falamaa afaaqa hortu soo miirsaday markuu soo miirsaday mirdaboolanku ka soo miirsaday qaala lah wuxuu yidhi amaa balaqi miyuusan ku soo gaarin ma qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm wixii nabiga eh, u yidhi oo ku saabsan in aanan la qaylinin oon la oynin oon la barooranin soo kuma soo gaarin jawaabtii waxay noqotay nacamha fasa'alnaaha kadibna gadaal dambe aan wax ka weydiinay oo arrinkaas aan wax ka weydiinay fa waxay tihi qaala nabigan wuxuu yidhi sal slm laysa mina annaga nagama mid maahan man salaqa qofkii baroorta oo dhawaaqa ow xalaqa timahana xiro ow kharaqa dharkana jeexjeexa musiibada mowdka darteed u yeela annaga nagama midna ahan ayuu nabiga yidhi sala allahu calayhi waali waslm xadiid kun sideed boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiixun aydan qaala alimam nas abarna cabda ibn cabdillaahi cabda ibn cabdillaahi الصafaar alkhusaaciyi waa iqa cabda ibn cabdillaahi الصafaar alkhusaaci waa iqa qaala xadaثna yaxya bn aadam waa iqaة xaafiظ faadil qaala xadaثna ismaaciil ibn yunus ibn abi isxaaq الsabici waa iqa عن منصور المعتمر واثقة عن إبراهيم يزيد النقعي واثقة فقيه عن يزيد بن أوس الكوفي ومقبول عن أم عبد الله عبد الله hawadiis waa امرأة أبي موسى الأشعري weyaan رضي الله تaعالى عنه وaرضاها عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عبد الله بن قيس قال رsuل رsuلka al وxuu الله عليه وسلم laysa mina anaga nagama mid ma ahan naga mid ma ahan man qof xaلqa dhimasho la dhintay awgeed timaha u xirtay oo wasalaqa baroortay oo dhawaaqay oo wakharaqa dharkana u jeexjeexay dildilaaciyey annaga nagama mid ahy uu nabig yihi sala allahu alayh waslm xadid kun sideed boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadid saxiix isnaada qala imam nas alay abarna hanaad ibn sari abu sari abu sari waa iqa can abi mucaawiyata moxamed ibn khaasim adariir weeyaan waa iqatun axfad الnaas bixadiidi اlacmash waqad yahimu fii xadiidi hayrihi markuu acmash wax ka wariye cid kaga dheeraysa lama arka laakiin hadduusan acmash meesha ku jirin oo dad kale wax ka wariye wahmi inuu ku dhaca waa suuragal maxamed ibn khaasim adariir waa ragga wax ka wariya alimaam muslim caleyh raxmat an acmash sulaymaan ibn ruhan alkahili weya can ibraahim ibn zayd naqaci an sahm sahm ibn rashid addabi waa sahm eh, ibnu minjaab ibnu rashid addabi waa iqa alqarha soo sida aynma qorno ah, ya alqarhaci soo aha can hadduuba yimaado moogta qarhacida waa iska imaadaysaa ah, nacam fii aakhirihi cayn haddii uu hadda ahaan lahay axmed hadduu ahaan laha maxay noqon lahayd an axmedi miyay noqon lahayd ya an axmed ahaa maxaa yeelay waa ism maa laa yansarif marka can qarhaci qarhac ibnu axmed اdabi waa saduuq mkhadram qaala wuxuu yidhi lamaa goortii faqula abu muusa abuu muusa alashcari markuu cursaaday oo malakumowti uu kusoo xadiray sakaraadkii saaxat imraatu haweynidiisa ayaa dhawaaqday barooratay faqaala wuxuu yidhi abuu muusa alashcari amaa calimti miyaadan ogeyn maa qaala wuxuu yihi rasul rasulka wuxuu yidhi miyaadan ogeyn qaalat waxay tiri bal ahaa inaan ogeyn iska dhaaf waan ogsoonahay oon ogsoonahay oon ogsoonahay inuu diiday uma sakanat ama sakatat way iska aamustay faqiila waxaa loo yidhi bacda dalika intaa kadib markii abu muuse amaba u dhintay amaba intuu sakaraadaya ayaa la weydiiye waxaa la yidhi ayu shayin shaykiiseeba qaala rasul rasulka u yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam nabiga wuxuu yidhi saas ayaa la weydiiyey qaalat waxay tihi ina rasuula rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam lacana wuxuu nacladay man xalaqa qofkii timaha musiibo dhimasho darteed u xiirto aw salaqa amaba baroorto oo dhawaaqo aw kharaqa ama dharka jeexjeexa nabigan uu nacladay sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu اlmri biاlاxtisaabi wالصabri cinda nuzuuli اmusiiba baabu اlmri nacam ha ha waa sax hadda hadda axsanta baarak allahu fiik markuu hadda eh, nabigeena le sala allahu calayhi waaalihi wasalam uu leeyahay lacana man xalaqa qofkii timaha aw salaqa amaba baroorto oo dhawaaqa aw kharaqa amaba jeexitaan la imaado waxay la too tahay aayat lmunaafiqi halaaث إida xadaثa kadab وإida wacada أklaf وإida tumina khan soo maha marka saddexdaas qodob markii la jimleeya waa munaafiq bi aan ismarinin haba yaraatee wax ka dhiman waa mutakaamil waa ka isaga wax u dhiman haba yaraatee ma laha munaafiq cad waa ka isaga nin beenalo ah oo ballanlaabo ah oo ballan muxuuaha been laawo ballan maxaa xiga markii la aaminana waa khaa'in intaas qofkii marka uruursada oo jamacsada munaafiq aan biyi ismarinin aniga maana dhihin nabi maxamed a yidhi sala اllah alay slam wuxuu yidhi waxaa weeyaan kaana munaafiqan khaalisan barax tiran wa haba yaraatee wax baraxoo ku jir mar waa munaafiq cad wa waman kaana fiihi shucbaة minhu kaana fiihi shucba min الnifaaq xataa yadaraha aw yadacaha waa riwaayadii wa marka qofkii ay beenta ama ballanburyada ama khiyaanada ay ku jirtana khaslad munaafiqnima ku jirta ilaa uu ka isaga bax tan marka haddii timaha ay haweenayda xirto oy baroorasho iyo qayle gasho oy dharkii jeexjeexda waa naaixo aan biyo ismarinin haba yaraate eh haa laysa mina haba yaraate meel muxuu ahaa laakiin haddii midoo ay ku dhacdo way ka dhib yarta shaki ma lahan marka waa tambiih fii maxalihi jazaaka allahu khayran wax oo tambiih kuu qor miyaa jira oo hadda kuu muuqdo jazaaka allahu khayran waaya baabu اlamri biاlاxtisaabi wالصabri cinda nuzuuli musiiba baabu اlamri faradiis far ayuu baabkan u baabay bilاxtisaabi in la ajar xisaabsado iyo wالصabri in la sabra cinda nusuuli musiibati markii musiibo ay qofka kusoo degto inuu qofka ilaahay ajarka ajar kaga raadsado musiibadaas iyo inuu sabro ayaa loo baahan yahay ama baabkan uu baab yahay weeyaan weliba markay musiibada cusubtay qoyan tahay ayaa ajarkeeda u badan yahay marba haddii hawsha lasoo dhaafo ood waxyaabo kale soo yara tartaraarto howlo kale oo sabarka anfina aad soo yara marmarto kadibna aad gadaal ka sabarto wuxuu kaa noqonaa sabru lbahaa'im neefka ariga ah sabarkiisun baad lamid noqona iyo xoolaha ila xoolaha canugii marka laga gowraca way daba ordiyo haakada laakiin daqiiqada kadibna way iskaga sabri marka sabrulbahaaim qofku noqonaya waxaa loo bahanya marka sabr almu'min markii ay arrinta dhacdo markiiba carabkii qalbiga inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kadibna ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum almuhtaduun ayaa marka daba taala ya sheekh sabartaag waa axsanta axsanta haa markii aad soo daala qofka derbiga madaxa la soo dhaca kadib aad marka gadaalka sabra ciyaalka waa waxaa ciyaalka qabsaday ka midta annaga xataa baana soo martay xadiidku sideed boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas al akbarna suwayd ibn nasr marwasi waa iqatun qaala xada anba'ana cabdullahi ibnu marak waa imaamkii can caasim ibnu sulaymaan axwal albasri waa iqa can abi cuثmaan cabdiraxmaan ibnu mal annahdi wa iqatun tabt muqadr bn caabid qaala wuxuu yihi xadaanii waxaa ii warramay usama bn zayd xibi rasuuli اllahi sal l slm wbni xibihi qaala wuxuu yihi usama bn zayd usama bn zayd waa taqaanaan toban iyo sideed sano isagoo jira ayuu nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam ciidan u soo aarguday aabbihiis iyo jacfar iyo ninka kale ii sheega cabdullah bn rawaxa usoo arguda ayuu nabiga diray sal اlahu alay waslm oo raggii edabta darnaa oo yamaamo ragga ku laayey usoo eh, argudo kadibna ciidanka isaga waxaa ka mid ah oo dableyda ka mid ansaxa ah tacbiir moog iyo dabley kala yihiin dableyda ciidanka waxaa ka mid ah ma taqaanaa abubakar iyo cumar radia allahu tacala canhuma ayaa ka mid ah ragga laamra oo len soomala yaa madax ka ma taqaanaa usaama bn zayd radia allahu tacaala canhum ardaahum oo sideed toban sano jir inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudan dhallinyarada marka haddii iimaan loo helo tarbiya ku qotonta nabi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam diintiisa ku qotontana oo murabbiin mukhlisiin loo helo ayagana diin iyo tadayun loo helo awood aanan odayga ku jirin ayaa ku jirta iqdaam iyo ismidaamin aanan ku jirin odayga ayaa ku jirta lidaalika hadda caalam alislaami wax lagu burburina oo hantidoodii lagu baabi'ina oo culimmadoodii lagu baabi'ina oo waxgaradkoodii lagu baabi'ina oo dowladnimada lagu baabi'ina rag naga tabadiyey ayaa wiilashii yaray awoodda ku jirtay helay da'yarti da'yartii ay naga xigsadeen kadibna dhankii ay diinta nusradeeda iyo ummaddii horumarkeeda iyo dhisitaankeeda loo adeegsan lahay maxay u adeegsadeen ummaddii in lagu dumiye naftoodiina ay seegaan oy adduun beelaan aakhirana beelaan dad badanna adduun ay seejiyaan ummaddiina ay dhulka dhigaan dad baa u adeegsan niman naga tabadiyey ya ama gaalo ha ahaadeena ama muslimiin ha ahaadeena dad naga tabadiyey ayaa adeegsan dadi yarteenni sida dhabta saas waa weliba waxaa weeyaan inaad jannada ilaahay ay ugu dhimantay inuu batoonkaas saa u taabto dhab markuu taabto waale markaad saa u taabata xuurlciintii isu kaa wari khalaas war maba yeel horaad jannada ka geli intaasaa lagu qufuli xaqiiqada saas waa intaasaa loo sheegay annagana inaan dhahno waxaa weeyaan markaad saa u taabato horay jahanamo aanan kaa baktinaynin ayaad ka geli in lagu brograam garayo waa oo laga soo bixita ayada ilan waman yaqtul mumina mutacamida fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaban in loo sheego maa yazaalu muminu fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraama soo maaha qofka muminka inuu iska taxaashtaxaashleeyo adduunkiisa iyo haba yaraatee wax maanta ku haysto culays bal fiiradi abadan abadan laakiin maalinta dhiig xaaraan aad saas farta u saarto tadiiqu calayka adunya addunyada dhan ee ciriir kugu noqoni qarow iyo balaaya iyo imtixaan iyo rafaad iyo haakada kugu taagn kugu taagnaato waa ilaa aad ka dhimato aakhirana dee ilahay baa u taalla wuxuu kugu samaynay cabdullahi bin cabbaas wuxuu qabaa inuus tooba lahayn qofka qaatilka ah laakiin waa madhab marjuuxa oo laga raajixiyay ninka boqolka nafdiliaawe oo jannada gale soo ma taqaanaan marka waxaan kala jeedaa mas'alada ku saabsan marka da-yarta waa mas'ale muhiim ah haddii dhanka wanaagga loo adeegsadan ummaddan waxay u noqonaan lafdabar iyo dhismo aan inaba caadi ahayn haddii ayagii muxuu ahaa la dayacana oo ummad kale ka shaqaysatana annaga markay daayartayna waxaan ka yaabayaa qolyo waa kuwaasoo muxuu ahaa dabaa laga dhigtay xaabshaan dabka lagu shito oo muxuu annaga guryaheenni iyo dadnimadeenni iyo dalnimadeenni iyo diinteenni iyo maalkeenni lagu guba iyo waxgaradkeenni nooc kastoo ahaadaanba ayaa laga dhigay qaybna waxaa weeyaan raaman ayaa laga samaystayoo yani dhaqan gaaladaa loo yeelay waad aragteen oo waxatay mahooda saa yihiin iyo wax ka raaraca ah iyo sirwaalkooda meeshuu jooga iyo xaaladaha ay yihiin iyo cidda qiimaha agtooda kale iyo marka annaga yaa noo soo haray wa haddii kuwana ay kuwaa naga kaxaysteen kuwana kuwan ay naga kaxaysteenoo social media noola soo maray yaa noo soo haray marka duqoobihiina waaba dee moog tiimka annagaan ku jirnayna waaba lasii socdaa yaa soo haray marka yaa soo hari marka hawsha ayada waa cid kasta oo khayro iyo diintan ka danqanaysa waxyaabaha hor yeelo oo aadku dhib ay ka midta inkastoo waxaa weeyaan waxaa la yidhahdaa adiga diintan hawbaqin diintan hawbaqin adiga inaadun rakibiga ka harto un ka baq safarkan wuu socdaa aakhiro meel aan ahayn janno aan ahaynna cag ma dhigaayo waa tareen socda tareenka ad halka haddii halka laga raaco oo u socota kaba sooqaad eh, townka ama kambala u socota meel mu istaagin wa iska soconi mogta adig marka tareenkaas ilaa kambala ka istaagan ma istaagi doono ama ilaa mambaase ka taga diinta ilahi waa sidaas marka weliba tareen waa wax halaabi karo noqon karo abadan diintan way soconaysaa layutimana allahu hada اlamr waa saas weyaan adi marka iska ilaali inay laba shay kugu dhacdo kan koobaad in aad jidka ka dhacdo khadka aad ka dhacdo lagaa taga oo tareenku kaa taga isbeerna ma jiro mar bad aad ka kaa taga tareenkaas wabilahi towfiiq tan labaadna الاsتikلاaf وin تتwalw ystabdil qowma غayraكم haddii adinka aad nasrada diinta ilaahay iyo ku dhaqanka diinta ilaahay iyo barashada diinta ilaahay iyo dadbaritaanka diinta ilaahay iyo diinta ilaahay garab istaaggeeda haddii aad ka leexataan ilaahay muxuu ballan qaaday ystabdil ilaahay wuxuu bedel qaadani qowman qolo oo hayrakum adinka aanan ahayn kuwiinaan masaakiinta ah oo diintii ilaahay inay tol u noqdaan awoodi waayey qashinqubkaa ladinku dari istibdaal adinku samaynaa yastabdil qowman hayrakum dad aan adinka ahayn uma laa yakuunuu amhaalakum adinkoo kale ma noqonayan ayuu rabbi subxana wa tacaala marka qofka inaad khadka ka dhacdo iyo in istibdaal lagugu sameeyo ka baq laakiin mid ha ka baqin diinta ilaahay ama muxuu ahaa tol ay weydaa oo cid u nusraysa ay weydaa weligaa haka baqin abadan inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiظuun mugdiga aad ragga akhyaarta oo hadda yarodadala afartan wixii gaaray ay garan karaan oo la soo maray ayaamo aanan fogeyn caalam alislaami ama wax xitaa cidda yaro dhaanto oo lixdan gaartay xilliga hadda caalam alislaami xorriyadda uu wada qadqaadanayo oo ingiriiskan iyo muxuu aha talyaaniga iyo faransiiska iyo wixii la midka laga qaadanayay caalam islaami xaaladiis meesha ay joogtay hadda maanta abcan gumaysigu weli wuu jiraa laakiin gumaysi yara maldahan xaaladda dadka wacyigooda xataa uu joogay diineed xataa ilaahay toos in loo baryo waa yarayd oo waa in loo sii maro waxyaan jirtay aabba iyo hooye iyo waalid iyo weli in loo sii maro aqoon iyo baabkeeda iyo xaaladeeda kolleyba wax badan aad kala socotaan ogsoontihiin xaaladaasaaba lasoo maray oo laga soo gudbiy maantana loo baxay burbur iyo howlo badan ha jireen laakiin xaalad haddaan ku sugannahay boqolaal jeer xaalad laga liidanay ayaa lasoo maray boqolki sano soo dhaafnay aad ugu liidan weliba oo inna baan caadi ahayn wacyi uusan jirin ilbaxnimo ayna jirin technology ayna jirin geela iyo muxuu ahaa la daba socda afarta xabo ilbaxdayna muxuu ahaa eh, loo suray gaalnimo oo ilbaxnimadaba muxuu ahaa gaalnimo lidalika haddii aad hadda fiirisaan inta hadda ay soomaaliya ay xorriyadda qaadanin ama ayaamihii ay qaadatay iyo jabuuti iyo meelo badan bade inta hadda muslimiinta dalalkooda haddii aad kilibadii hore dib u fiiriso waxaad arkaysaa gabdha iskuul dhigana ah oo soomaali ah oo aad u tiro badan oo boqol laba boqol saddex boqol shan boqol iyo wiilal oo surwaalgaab yar oo kan muxuu ahaa halkaas wada xihan hadda waad arki kartaan timana ha sheegin kuwaas waaba kuwa aad muxuu ahaa gaalkii bedelay xitaa kuwii gaal aan weligoodba arkin oo geelooda iskala jiray labiskooda waa taqaana meeshuu joogay iyo xaaladda iyo meeshay ahayd iyo timaha iyo ataa madaxa timaha wax saarata se la dhihi jiri ya waa tim waaa dhihi jiray gambabeenaad waa laga rida karida marka alcumuum xaaladaasaaba lasoo maro laga soo baxayo maanta wscigan iyo maanta kelimada halkaan aan ka jeedina kama soo qaad ama qof culimo u ka jeediya ama xataa qof aalib cilmi u ka jeediya ama xataa qof iska caadi u ka jeediya isla daqiiqadda intay gaaraysaa waxay u tegaysaa tram tram ama haddiida ama hayar asay u taalla waa gaari kan ka dambeey binan way gaari waxay ku gaaraysaa telefoonkan yaraa la soo bixi waad ku qori wabilahi towfiiq hadda macron maxaa gaara mataqaana gabayga xataa inta ka baxay uu gaaray meel walba af kastoo lagu kii urdu lagu sheegay kii af soomaali lagu sheegay kii carabi lagu sheegay kii ingiliis lagu sheegay macron waa gaaray soddon iyo saddex kun oo shirkadood ayaa hadda iflaas ku dhacay oo khaariiqday soddon iyo saddex kun oo muxuu ahaa oo shirkadood ma wax yaraad umaynaysaan wax lagu gaarsiiye maxay ta marka social mediahan yara lagu gaarsiy waa hmalayn kan yara lagu gaarsiy lasu gaarsiiy marka waxaan kala jeedaa diintan markaan loo baqini adiga waxaad ka baqdaa inaad ama ka dhacda amaba lagaa badel qaato ilahay waxaan ka baryana subxana wa tacaala inuusan naga dhigin kuwa ayaga waaya usaama bn zayd marka ninka ayuu ahaa xibi rasuuli اlahi sal slm wa ibni xubihi qaala wuxuu yhi usama bn zayd arsalat waxaa dirtay bintu nebiy nebi gabadhii sal slam ilayhi nabiga adeeg u dirtay maxay leedahay ana bnan wiil oo lii ani aan qubida ay yuqbad waa la qibdooni nafta ayaa laga qaadaya canug aniga aan dhalay ama canug ibnan canug faatinaa noo imow fa arsala markaasuu nabiga adeegii isna u dirayo yaqra'u isagoo ku dul akhrin asalaama salaam wuu salaamayaa salaam iga gaarsii wayaquulu wuxuu le nabgena sal slm ina lilahi allo inuu u sugnaaday maa akhada wuxuu qaato walahu isaga ayuu usugnaaday maa acطaa wuxuu bixina isaga ayaa iskale wuxuu rabana wuu bixinayaa wuxuu rabana wuu qaadane rabbigan subxaana wa tacaala ilan dhan asagaa milkiyo wa kullu shayin shay arkaba cinda allah alla weynaagtii biajalin ajal ayuu ahaaday musaman ee la magacaabay ayuu ahaaday ee faltasbir haddii xaalada ay noocaa tahay faltasbir ha sabarta waltaxtasib ajarna ha xisaabsato saasuu nabigeenna amar ku bixi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam khabarkii ayaa la gaarsiiye gabadhi hadalka nabigeennana waa la gaarsiiye calayhi salatu slam fa arsalat markaasay soo dirtay ilayhi nabiga adeeg kale usoo dirtay ama ninkii ay soo dirtay qofkii isaga ahaa tuqsimu iyadoo dhaaranaysa calayhi nabiga ku dhaaranaysa layaأtiyannahaa lawallaahi allan ku dhaartaye yatiyannahaa wuu imaani wuu imaani u imaani yani waa braaru lqasamni waa taqaanaan qofka haddii muslimku kugu dhaarto inaad u baarinanfasho waa amarka nabigeena sala allah alay slam iyo xuquuqda laisku leeyahay gabadhiisa haddii ay tahay min awla nabigeeda waa isaga gabadhiisa weeyaan aabbaheed weeyaan waa waxaa weeyaan raxmaddii ilaahay u geli waa taqaanaan faqaama markaasuu nabigen istaga sal slm wa macahu nabiga waxaa la jiray sacd ibni cubaada saxaabigaas ayaa la jiray wa mucaad ibnu jabal ayaa la jiray wa ubay ibnu kacb ayaa la jiray wa zayd ibnu haabit ayaa la jiray afarta saddexda noo dambe waa culimada saxaabada nabigena sal slm mucaad ibnu jabal aclamu hadihi اlumma biاlxalaali wاlxaraam ubay ibnu kacbna waxaa weeyaan waa sayid اlqura qurada qur-aanka akrisa saxaabada nabigena sayidkooda waa zayd ibnu haabitna waa ninkii qaariga ahaa oo ninka la yidhaahdo ninka la yihahdo sayd abubakr iyo kadib xataa waktigii xilligii sayd cumaan hawlo badan qabteen weliba sayd cumar sayd cumar sayd sayd sayd abubakr xilligiisii qur-aanka rag jamciyeen weeyaan radia allahu tacala an sacd ibnu cubaadana waa taqaanaano waa sayid alsmas khasraj aws axsanta nimanka ree aws wa aws sayidkooda waa radia allaahu can jamiic marka saxaabada nabigeenna raggii madaxdoodii ahaa iyo raggii culimada ahaa ayaa raacay warijaalu iyo rag kale ee nabiga raacay sal slm waa canug yaroo dhimani la socda allahu akbar ziyaarat almariid fa markaasaa loo kor yeelay ilaa rasulillah loo kor yeelay sal slm asabiyi canugii wa naftiisana taqacu ay qarac leedahay fafaadat markaasaa waxashuma caynaho labadiis indhood ayaa shubmay faqaala wuxuu yidhi sacdun wuxuu yidhi yaa rasu rasuulka allow maa haada ilintan shumaysa maxay ahayd qaala nabigan wuxu yidhi sal slm haadihi haada kan aad u jeedid ilintan raxmatan waa naxariis yajcaluha allahu allo in wuxuu yeelaa fii quluubi cibaadihi addoomihiis quluubtooda ayuu geliyaa wainamaa inkana ma ahan yarxam wuxuu naxariistaa allah allo in wuxuu naxariistaa min cibaadihi addoomihiisa anruxamaa ku naxariista ayuu rabbiga u naxariistaa saasaa nabigeen acday sal slm niyaaxadii aan soo marnay marka oo la diidayni kuma jirta codna ma lahan jexjeexna ma lahan sidoo kalena wax oo muxuu ahaa manhi ahoo la reebayna ma lahan weeyaan xadiidku sideed boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي abarna cmr bn cali falas wa iqat xaafid qala xadaثna mxamed bn jacfar wgundar qala xadaثna shucba waa imaamki can haabit ibn aslm bn wa iqat caabid qala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay anasan ayaan ka maqlay radia allahu tacala canhu ardah ayaan ka maqlay yaquul isagoo le qala rasul rasulka wuxu yhi sl slm naxdinta hore iyo jugta hore ayaa sabarka loo baahanya xadiidkan naag baa nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam haweeney qabri dul joogto oynaysa ayuu nabiga soo maray sal slam markaasaa wuxuu ku yidhi addoonta allay ilaahay ka baqo sabr saasuu ku yidhi markaasaa wuxuu tihi iyaaka canii idhaaf fa innaka lam tusab bimusiibati aniga wa igu dhacday musiibada igu dhacday adiga kuma gaarin haddii ay ku gaari lahayd maad dhahdeen muxuua ah iska sabar uu iskaga taga nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markaasaa loo sheegay ninkii adsaad ku lahayd inuu ahay nebi moxamed sal allah alay inuu ahaa ayaa loo sheegay markaasay u timid nabigeena sal l slam albaabka waardiye ays lahayd moogtahay waa nabi waa nin madaxa boqor marka waardiye wax waardiya meesha jooga ma lahan u gashay markaasa waxay tihi yaa rasuul lama acrifka nabi allow kuma aanan garin markaasaa nabigan wuxuu yidhi sal slam inama asabru cinda asadmati اlأuulaa sabarka wuxuu ahaaday jugta hore markay kugu dhacda markiiba la sobood inay dhacda waa naadir in musiibo ay kugu dhacda ama ha yaraato ama ha weynaato xitaa turunturo yaro ay muxuu ahaa eh, ciddada ay ku jabtay oo dhiiggeer u kaa imaada ha noqote ood markiiba la soo booda qalban waa lisaana ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ilaa waxaa weeyaan waxaad la yaabtaad arkaysaa oo boqol jeer wixii kaaga qiimo badan ilaa maa nadar taana waxaa laga yaaba in aakhiro lagugu dibdhiga amaba ajid kusoo jirta marka hala tijaabiyo masaaibtana wax weyn ha u malaynina nabigana wuxu sal slm maa yusaabu lmuminu min wasabin walaa nasabin xataa shawka yushaakuhaa ilaa kafara allahu lahu biha qofka muminkaa musiibo laguma asiiba iyo xataa tacaaba iyo daal xataa qodax yaroo durta ilaa ilahay dambigiisu ku dhaafaa marka masaaibta mid weyn ha sugin oo dhimasho iyo baabkaas wax yaroo muxuu ahaa kugu dhacay xataa ina lilahi wa ina ilayh raajicuuntaas waxaa lagu helay waxaa nabacaadyahay xadii kun sideed boqol iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa qala imam ns cali abarna cmr bn flas waa iqatun xaafid qala xadana yaxya bn sacid alqaطaab waa imaamkii qala xadana shucba ibn xajaaj waa imaamkii qala xadana abu iyaas abu iyaas wa huwa mucaawiya ibnu qura ibnu iyaas ibnu hilaal almusani hy ninka isaga waxaa weeyaan waa iqatun caalim can abihi aabihiis aabihi waa kay marka aabihii waa saxaabi waa mucaawiya بن qرة بن إyاas بن hiلال المزني waa صxaabi jليiل ah radي الlaه taعa ض أna rajuل nin ba أta النبي nabig sl sلم وmacahu waxaa la jiri ninkaas bn canug oo lahu isagu leeyahay faqaal wuxuu yidhi nabiga adhihi calayhi الsلaة sلام atuxibu canugan miyaa jecش canug yaroo birbira oo qurux badan aya canug ayuu ninka wataa markaasa wuxuu yidhi nabigan atuxibu miyaa jecشhay faqaala wuxuu yidhi ninkii أxabaka الlah alweynaha ku jeclaada kama uxibu isaanu jeclah ilaahay isaan anigu jeclahay adi ilaah ku jeclaada macnaheeda maxay tahay yani waa mubaalaqa meesha u dambaysa jacayl meesha u dambaysa ayaanu qabaa ilan qofka waxaa weeyaan waa beerkaadi waa beerkaadi waa waaya famaata markaas caniguu dhintay kow uba dhintay ma isla majlis buu dhintay mise mar damba mar damba iska dhaw famaata wuu dhintay majliskan suuragal waa fafaqadahu may majliska maana meel kale waa waa mar kale fafaqadahu markaasu ninka uu waayey oo canugii waa la waayay iyo ninkiiba fasaala canhu markaasuu wax weydiiyey oo ninkii nin hebel ahaa iyo canugii iyo aw waa loo sheegay eh, inuu canugi ka dhintay ninkii aad ku jeclaa faqaala wuxuu yidhi maa yasuruka anlaa taأtiya baaba min abwaabi اljanna ilaa wajadtahu cindahu yascaa yaftaxu laka bishaaradan caaw halala gidoomo qofkii canug ka dhintay nicmadan hala gidoomo oo u qofkuusan ka dhimanina haddii amar al ay dhacdo ilan geeri war iska socotaa xara lama arka wayabqa wajhu rabbika duljalaal ikraam weeyaane xadiidkan ha uu noqdo zaad maxaa weeyaan toosh ha uu noqdo wuxuu yidhi nabigeena sal slam maa yasuruka miyaynan ku farax gelinaynin anlaa taatiya inaadan imaanin baaban albaab oo min abwaab aljannati jannada albaabadeeda ka mid ah ilaa haddii aad imaado wajadtahu inaad la kulanta canugii cindahu agtiisa yasaa loo ordi canugii fakani inaad kula kulanta yaftaxu laka albaabka jannada fag ya isagii albaabka jannada ku taagan oo albaabkii albaabka soo tira kanamaad gashaa kan isagiiyaaba kaaga horeeyo muxuua fag kuu furi saasuu nabigeena yihi sala alayhi waali wasalam waa nicmo ad weyn lahu wa haniian liman maata waladuhu aw bintahu bintuhu fasabr hawaabu man sabra waxtasab qofkii sabra oo ajar xisaabsadan tabaabta u hel ayuu baabkan ubaabay xadid kun sideed boqol iyo ko iyo toddobaatanaad waa xadid xasana qala alimamu nasa alimtu akhbarna sayd ibn nasr marwasi waa iqatun qala cabdullahi mubaarak waa imamka qaala anba'ana camr ibnu saciid anba'anaadaas iyo xadathana iyo akhbarana iyo samictu amaba anba'anii iyo xadaanii iyo akhbaranii iyo iyadoo jamc laga dhigay xadaana ambana ahbarana maxay ku kala duwan yihin al ambana ambani ah, jamc iga badhaaf ambani waxaan ka bilaabaa t mesh kus xadaani iyo ahbarani iyo ambani ah, ambana axsanta axsanta wixii ijaaza lagu qaato ayaa la yidhahdaa cinda almutaahiriin amba'ana haye xadaanana ah, u horeysa ayada wax kale may ixtimaali kartaa waxaan taxdiid ahayn maya akhbarana akhbaranina akhbarani oo isku mid <laughs> namber labaad waa sax laakiin iyada waxay ugu duwanta xadaanii xadaanii markii aad tiraahdo ama xadaana aad tiraahdo tana sarayso xadaana aad sarayso midaan marka wax kaloo soo geli kara malaha laakiin akhbaranii markaad tiraahdo waxaa idmaan soo geli karta in meesha ijaazo ay ku jirto waa dhici kartaa marka martaba ahaan xadaanii ayaa ka koreya ayaa ka hooseyso amba anini way kasii hooseysaa waaya nacam xaaji cumar abaranii iyo amba'anii iyo xadaanii ah waxay ku kala duwan yihiin horta wacan ahaan waa isleeyihiin guud ahaan hy waa isku macno waxaa qolyahan in imtixaanka adaganan ka qaada aan rabo aan raba inay sii ogaadaan meelaha imtixaanka lagu keena waa mooya macno weyn oo hadda ku sugan ma jiro waa waaxid laakiin waxyaabo yaryaroo un adiga u baahan in eh, yani lagu fiiriyo turbiin ayaa ku yar jira marka taasaan u yar ishaaray wax kale maaha jasaaka allah khayra waayahay ahy qaala wuxuu yidhi ninka la yidhi mubaarak amba'ana camr ibnu saciid annawfali almaki waa camar ibnu saciid ibnu abi xusayn annawfali waa nagu cusub yaha ninkaa soo horreeyey almaki hal mar inaynu soo marayaan filayaan iqa أن cمر بن شعayب cمر بن شعayب بن محamed بن cabdاللaahi بن cمر cمر بن شعayب أxaadiistiisa culimada way ka hadlaan marka أxaadiidka xasanka laga hadlaana aad bay uga hadlaan marka inaad ogaataan cمر بن شعayب ninku u yahay waa muhiim aad iyo aad ninka la cمر بن شعayب بن محamed بن cabdاللaahi بن cمر بن cاaصي raضي الlahu taعالى canهuma waa ninkaas horta marka in badan waxaad sunanka ku arkaysaan fii kitaabi sunan saxiixaynka ma jira sunanka waxaad ku arkaysaan can camr bn shucayb can abiihi can jaddihi xataa buluuqulmaraamka waad ku soo marteen anfila raggii soo dhigtay annaga dabcan ma anan silsiladan kuma anan soo darin waad ogsoontihiin marka camr ibn shucayb can abiihi can jaddihi marka la yidhaahdo camar garanay isaga warkiisa waa gaaban yahayo horta waa saduuq qabsadaba iqa ha u raadinina tadliis ha u raadinina wax kale ha u raadinina waxaa weeyaan camar bn shucayb waa saduuq shucayb oo aabbihii ahna isagana waa saduuq kale labada ma garana maxamedaa kusoo haray maxamed kama wariye marka ninka jadihi laga hadlaa jad laga hadlaa oo marka camar ibnu shucayb mxuuha can abihi aabbihiis oo shucayb ah can jadihi jadiyu noqon lahay maxamed ibn cabdillahi ibn camr noqon lahay somaan maxamed meesha ka bixiyey marka meesha waa ka baxaya jadiga marka waxaa weya waa cabdullaahi ibnu camr ibnu caas oo awowgiis labaad waa waxaana sugan marka shucayb inuu haleelay inuu arday u noqday inuu gaadhay inuu wax ka bartay ninka la yidhaahdo cabdullahi ibn camr caasi radia allahu tacaala canhuma marka sidaa ula socda can camr bn shacayb can abi an jaddi marka la yidhah jaddiga laga hadla maxamed maahan waa cabdullahi bn camr kor baa loo moodaya waana soo gaaray sidaa loola socdo waay ninka la yidhaahdo marka ana camr ibnu shacayb eh, ibnu muxamed ibn cabdillahi bn camr aswa saduq kataba wuxuu u qoray ilaa cabdillaahi ibn cabdiraxmaan ibnu abi xusein ayuu u qoray ninka isaga waa iqatu caalimu bilmanaasik xajku aad u yaqaanay muxuu ahaa xagga cilmiga xajka inaba caadi ma ahayn yucaiihi isagoo tacii qori ayuu u diray ragga eh, muxuu ahaa eh, waxaa weeyaan eh, social mediaha tacsiida iskugu qora marka mujadan meeshaan ma laga qaadan karaa ya markii aan dhamaynaad ha iyo mayl idinka rabaa dhamayn horta xadiidka kataba wuxuu qoray cabdullahi bn cabdiraxmaan ibn xusein ibn abi xusein wuxuu qoray oo iqatun carab min manaasik ah ayuu u qoray waraaq yucaziihi isagoo u tacziyeyna bibnin canug oo lahu isaga isagu leeya halaka ka dhintay wadakara wuxuu ku sheegay fii kitaabi kitaabkiisa iyo qoraalkiisa waraaqda wuxuu ku sheegay annahu isaga ninka la yihahda camr ibnu shucayb ayaa qori waraaqda la socdaya samica inuu ka maqlay abaahu aabihiis oo shucayb ah oo saduuq ah can jaddi awowgiis cabdilaahi ibni camr ibni cas meeshaan ijtihaadba kuma siin isaga laftirkiisaaba kuu caddeeyey awowgiis labaad waa marka can jaddihi awowgiis cabdillaahi bn camr caasi radia allahu tacala anuma qaala inuu yidhi qaala rasu rasulka wuxu yh sl slm ina allaha alla weyne laa yardaa ma rall kama raalli noqda licabdi addoonkiis uguma raalli noqda almu'min ee mu'minka ah idaa dahaba hahay markuu ka qaato bisafiyihi kiisa saafiga ahaa oo min ahli اlardi ahlu arlada ah qof qalbigiisa kii aad aad ugu bannaanaa ood ku kal bannaana aad ku jeclaa markuu ka qaato oo fa sabra uu sabro waxtasaba ilaahay agtiin ajar uu ka xisaabsada oo wa qaala kadibna uu yidhahda maa umira bihi wixii ilaahay uu faray aladiina idaa asaabathum musiibatu qaaluu ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun kadib nabigan muxuu yih sal slm allahuma ajirnii fii musiibati hadi waklif lii khayra minha ducadaas kuma hadlo wax kalena ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay kaba raalli ina allaha alla laa yardaa uguma raali noqday cabdi addoonkiisa almumin ee muminka idaa dahaba markuu la taga bisafiyihi kii uu saafigiisa ahaa uu aad ku jeclaa min ahli ardi ahlu arlada markuu ka qaata ilaahay raali kama noqda oo fa sabra waxtasaba wa qaala maa umira bihi u sabra uu ajar xisaabsada oo waxaa weeyaan wixii la faray inuu la yimaada ilaahay kama raali noqdo wax kale uguma raali noqda ama bihawaabin hawaab uguma raali noqdo duuna aljannati jannada ka soo hartay abaalmar kale ood ilaahay uu raalli noqona ma jir dembiga iskaga dhaafay maaha yacni haddii addoonkii mu'minka ahaa naftiisa kii saafiga u ahaa aadka ay u jeclayd ilaahay uu ka qaato subxaana wa tacaala ood isagii keenay noqsaday kadibna uu sabro ajirna ilaahay uu ka ag xisaabsado ilaahay wuxuu faray bas ahna uu yidhaahdo awaab kale oonan ahayn in la jannayo ilaahay muxuu ah raalli kuma noqdo bas waa marka aamdu lilah baabu awaabi man اxtasaba baabu awaabi man duul awaabtii ayuu baabkan u baab اxtasaba ajal xisaabta alaaatan saddex min sulbihi dhabarkiisa ka soo go'day saddex anug oo dhabarkiisa ka soo go'day qofkii xisaabsado awaabta uu hel ayuu baabkan u baab yahay saddex ama ha noqdeen ama laba ha noqdeen ama mid ha noqdo annaga midkii aba nagu filan soo ma jeedaan kii yaaba muxuuaha laga dhargay oo ilaahay wuxuu raalli ku yahay haba yaraatee haddiiba qofki jidkii uu mara oonan ahayn in wajanna ay aabi jirin soo barwaaqo maha waa kaas nacam sheekh muusa a carruurta gaalada a maya inahu lam yaqul yowma rabbi kfir lii ayaa hortaagan ya qofka gaalka marba gaalnimeed ugu dhinto waa ku day walaa yadkhuluuna اljanata xataa yalija اljamalu fii sami اlkhiyaad xadii kun sideed boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadii صaxiixa qala imam nas abarna axmed ibn camr ibn sarx almisri wa iqa qala xadaثana ibn wahb cbdllahi bn wahb almisri wa iqat xaafid qala xadaثanii camr ibn alxaariث almisri wa iqat tabt qala xadaثanii bukayr ibn cabdillahi ashaj saddex walaalo hore ashaj ayaa jirta intaba waa iqa laakiin isaga ayaa ugu awood badan bukay bn cabdlahi ashaj wa iq can cimraan ibn naafic almadani wa iq can xafs ibni eh, cubaydilaah eh, ibn anas ibni malikin saduuq can anas ibn malik wuxuu ka wariyey khaadim rasul lah sal slam ana rasul sal slam qa rasulken wuxuu yidhi man ixtasaba qofkii ajar xisaabsado alaaatan saddex oo min sulbihi dhabarkiisa ka soo go'day dakhala aljanna janna ayuu geli faqaamat imra'atun haweeney ayaa istaagta faqaalat waxay tidhi aw amaba inaani laba nabi allow laba amaba laba asana janna inuu galadee way dalbaysaa in nabiga uu muxuu ahaa sheego qaala wuxuu yihi nabigana sal sl aw amaba itnaani laba qaalat ilmar'atu haweenayd waxay tidhi yaa laytanii shallaytadeeye qultu maxuu dhihi waaye waaxidan mid maxuu dhihi waaye kii waa loo dhahay xadiidka hore ayaa dhahay kii xadiidkii ayaa yiro ilahay aan raalli ka noqonaynin haduuba qofka ajir xisaabsado uuna sabra ilahay wuxuu farayn la yimaado qalbi iyo qowlba ka yidhaahdo in aad ilaahay raalli ka noqonaynin janno gelimo oyn wax kale ay oolin kiina waa loo dhahay wabilaahi towfiiq alxamdu lilah waayah ad baabun man yutawafaa qofkay u dhimatay lahu isaga alaaan saddex xadiidka horma isku dhow yihiin xadiidku sideed boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadid saxiixa qaala imam nus abarna yusuf ibn xamaad abu yacquub albasri waa almacniyi waa almacniyi ma garateen ninkan yuusuf ibn xamaad almacni macniy qaala wuxuu yihi xadaana cabdilwaari ibnu saciid albصri weyaan waa iqaة dabt an cabdالcaزiز بn shayb albunani albصri asna waa iq an anas bn mali wuxuu ka wariya radi اlahu taala qal u anas bn mali qaala rasu rasulka wuxu uri sl slm maa min muslim muslimin qof muslim ma jira yutawafaa lahu la oofsado alaaatun saddex oo min alwaladi carruur ah lam yabluq اlxinta aanan qaangaar ahayn dembi aanan gaarin ilaa haddii ujira adhalahu اllah aln wuxuu geliya aljanata janna bifadli raxmatihi raxmadiisa fadligeeda iyaahum addoomahaas ilmaha masaakiinta u naxariisana awgeed yuu rabbi subxana wataala ku janneeya xadid sideed boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadid saxiixa qala imam ن م bna ismاعيل بn mascuud الjaxdrي waثiqaة waa ree bصr qaal wuxuu yidhi xadana bشhr mufadل waa iqa bشhr ibn laaxiq araqashi weyaan can yunis ibn cubayd ibn dinar waa iqaة tabtn fadl waric xasan ibn abi اxasan الbaصri waa iqaة xuja waa imaamkii can sacsacata ibn mucaawiya atamimi waa saxaabi jaliil radi allahu ta qa wuxuu yihi saxaabigaas sacsaca laqiitu waxaan la kulmay abaa darin saxaabiga jaliilka ayaan la kulmay radia allahu taala ada qultu waxaan idhi xadinii iga waran ama xadinii iyo xadii oo xadii isheg qaalu inacma waan ku warramay xadiista nabiganan ku sheegi qala wuxuu yihi qala rasul rasulka uri sl l slm maa min muslimiin laba qof muslim ma jiraan yamuutu uu dhinta baynahumaa dhexdooda alaaatu awlaadin maa min muslimiin laba muslim ma jiraan oo isqabta abcan yamuutu baynahuma dhexdooda uu ku dhintay alaaatun saddex alaaatu awlaadin saddex anug lam yabluq xinta aanaan dembi gaarin ilaa haddii ay jiraan afara wuxuu dhaafa allahu alweyna lahuma iyaga bifadli raxmatihi naariisti naxariistiisa fadligeeda iyaahum ayaga u naxariistay ayuu rabbi ugu dembi dhaafaa xadiisna bay isku macnayihin xadisku sideed boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadis saxiixa qala imam nas aleh ramat lla qala akhbarana qutayb ibn saciid can malik ibn anas can ibni shahaab can saciid ibni almusayib musayib can abi hurayrata raggaa waad taqaanaan sooma nin loo baahan yah in laidin baro ma jiro radia allahu tacala an arda ana rasuula sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi laa yamuutu uma dhinta liaxadin qof oo min almuslimiina ka min alaatin saddex min alwaladi carruur ah oo fatamasahu ay taabata naar naar ilaa taxilat alqasami dhaarta xalaalowgeeda mooyane ilahi wuxuu yidhi subxana wa tacala wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiyan qof adinka idinka mid a ma jira ilaa wuxuu ku soo aroorayaa naaru jahannam waa gelayaa maaha waa lagu aroori ilan siraadkii meesha waxaa saaran jisrigii ayaa saaran oo loo maray jannada ilaa waariduhaa kaana calىa rabbika xatma maqdiya uma nunaji اladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jihiya siraadka waxyaabaha taagan laba shaya ugu muhiimsan alqur'aan waraxim labada haddii ay kugu dhagaan nasiibka raximta haddii ay halkaas ay taaganto marka qof islaha waad gudbaysaa ee raximta dhab ku leedahay kuridi shuluq marka arrimaha ayaga ha laga degtoonaada aad aad iyo aad inta la xiriirin kara raximta la xiriiriyo waaya xadiid kun saddeed boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasacali ramat la abarana muxamed ibn ismaaciil adimishqi waa alqaadi wa iqa muxamed ibn ismaaciil ibn ibrahim ibn culaya adimishqi alqaadi wa iqa wa cabdiraxmaan ibn muxamed ibn salaam albaqdaadi laa ba'sa bihi qaala xadaana isxaaq ibn yuusuf ibn mirdaas almaqzumi wa iqa wa huwa alazraq can cawf بن أbي جميل واثقة رمya بالqدر والتشhيع عن محمد بن سيrين waa imaمkii عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي نبg صل sل nabg inuu yihi maa min مسلمayn laba mسلم ma jiraan يmuutu u dhinta baynahuma dhexdooda ثaلاثaة أwlaadin saddex canug lam yبلغ الxinta aanan dembi gaarin ilaa haddii ay jiraan adkلahum الlah alin wuxuu geliya bifadli raxmati xamiisati fadligeeda iyaahum iyaga aljanata ayuu geliyaa qaala wuxuu yihi yuqaal waxaa loo dhihi اdkhuluu gala aljanata janة fayaquul waxay leeyihin xataa yadkula ilmihii la dhihi xataa yadkula ilaa ay galaan aabaauna aabbayaalkanaga hoyaalkanaga ilaa ay galaan anaga janna ma gelayn fa waxaa lihi adkhul jannata laakiin wuxuu ku keenaya imaamka bialfaad cajiiba xadii kun todoba boqol iyo kun sideed boqol iyo todoba iyo todobaatanaad wa xadii saxiixa eh, qaala imam nusa ant akbarna isxaq ibn ibrahim alxandali hy waa ibn rahawey waa imaamkii qaala ambana jariir bn abdilxamid dabi wa iqat dabi qaala xadaani xadaanii meeshaan ishkaal baa ka taagan sheekh nuur maxaa kuu qoran meeshaan amba'na jariir maxaa ku xiga ma isfahan isku midaana ay qof kale oo waxa ka duwan caawa waxaa laisku raacay kulli inaan bad ku dhacno waxaba ka bedel ma haysaa asma ma haysaa sida muuqata meeshaan culays baa ka jira culays ka jira wuxuu yahay isxaaq waa ibnu rahwe waa taqaanaan jariir ibn cabdilxamiid adabina waa taqaanaan qaala wuxuu yidhi xadaanii lq بن معaaوية وxفs بن khyاaث qaaل xadaثnii jadي qaalaha soo lama rabin soo qaalaha lama rabin laba nin ahaayeen culama may la socotaan sheekh nuur may la socotaan qaalo ayaa laga rabay meesha marka qaalo ayuu yihi tuhuma ayna gelisay horta tuhuma ayna gelisay oo haddii laba nin ay ahayn maxaa qaalo kaligeed loo yihi qodoba qodobkaas waa sanaa alxadiiثiya matniga xadiidka waxa ku taabsan maa la socda waa turbiinki xaaji cumar waa turbiinki tan kuma jirta muxuu ahaa baabkii cadigeed maaha marka qaala ayaa la reebay qaala ayuu yidhi midda labaad hore socdo marka xadaanii طalq ibn mucaawiya wa xafs ibn khiyaaf qaala xadaanii jadii طalq ibn mucaawiya طalq ibn mucaawiya ayaa waxaa weeyaan wuxuu le awowgey haddana waxay warram طalq ibn mucaawiya waa wareer marka imaam muslim ayaa marka la wariyey aleyh ramat lah imam muslim ay u noqday meesha waxaa ku qoran sidaa maa marka sida saxda in sha allahu tabaaraka wa tacala waxaa weeyaan qortana akhbarna isxaaq ibn ibrahim qaala anba'ana jariir ibn cabdilxamiid dabi qaala xadaanii waxaa ii warramay xafs ibnu khiyaas dalqi meeshaan kuma jirna hayin waa xafs ibnu khiyaas ibnu alq ibnu mucaawiya alq ibnu mucaawiya waxaa awowgii ninka la yidhaha xafsi wa awowgiisu agga mariyey oo diray isku meelaan wax ka warin waa xafs ibnu khiyaas ibnu alq alqiga gaalo soo noqoni waa soo wareegi kii ka horrey baad u noqona طلq ibn mucaawiya النkci waa ثiqaة فaqih تغayara fي akhirihi qala wuxu xadثanii waxay warram jadي awogey طلq ibn mucaawiya ayaa ii warramay النkci waa waa taabiciyu kabiir mkhaطrm maqbul can mucaawiya bn maxaa weyaan jadi طalqi ibn mucaawiya can abi zurca abu zurcadan waa ibnu camr ibnu jariir magaciisa xarim ayaa la yihahda albajali waa iqa waaya ma isfahana mis waxbaa idinku weli qasan khalaas can abi hurayrata wuxuu ka war radi allahu ta an ada qal hur abu hurayra jaءat imra'atun haweeney ayaa timid ilaa rasuli abu timid sal slam bibnin canug ay u keentay oo laha ayada ay leeda ishtaki xanuunsan faqaalat waxay tii ya rasul rasulka allow akaafu calayh waan u baqaa canugan inuu dhintaan ka baqi waqad qadamta alaaatan saddexna waan hormariyey oo hadda ka hor iga dhimatay kana waa baqi fa rasul uu sl slm laqad ixtadarti waxaad isku saysaabisay amaba isku wareejisay bixidaarin saysaab amaba derbi shadiidin ee weliba aad u daran min annaar naarta waxaad iskaga dhigtay ood aad u culus ayaad iskaga xirtay saasuu nabig sal allah alay slm baabu nacyi qofku markuu dhintay in la sheego oo geeridiisii dadka loo sheega ayuu baabkan ubaabay xadidka ku sideed boqol iyo toddoba ama sideed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas almt akhbarana sulayman ibnu xarb alasdi wa tabtun xuja qaala xadaana xamaad ibnu zayd ibnu dirham wa tabtun xaafid can eh, ayuba asikhtiyani waa imaamkii can xumayd ibnu hilaal albasri waa iqa can anas bn malik wuxuu ka wariy radi allahu taala ada ana rasul rasulka sl sl naca wuxuu geeriyad sheegay geeridiis ayuu sheegay zaydan zayd bn xaria iyo wa jacfar bn abi aalib qabla an yajiia intuusan imanin ka hor khabarahum khabarkoodii fanacaahum nabiga markaasuu sheegay isagoo mimbarka saaran wacaynaahu labadiis indhoon tadrifaani riwaayad kale cadaynaysa ay da'ayaan xadiid kun sideed boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadid saxiix qala imam sacd akhbarna abu daawuuda sulayman ibnu sayf alxarani wa iqatu xaafid qala xadaثana yacquub ibn ibrahim aلzuhri almadani wa iqa qala xadaثana abihi wa ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdiraxman ibn cawf wa iqaة xuja can abi صالح can صالح بn kaysan alغifaari wa iqaة tabt can ibn شihaab maxamed shabzir waa imaamkii qala wuxu xadaثanii abu slmt cbdiرaحman wa ibn musayb ana aba hurayrata radi allahu taعala canhu ahbarahuma wuxuu sheegay labadaas ana rasul rasul sl slm nacaa inuu geeriyaad sheegay nacyiga waa geerida qofka in la sheego lahumaa iyaga wuxuu u sheegay annajaashiya saaxib alxabasha xabasha maamuli jira alyowma maalin ayuu u sheegay maalinkaasoo maata fiihi u dhintay wa wuxuu yidhi istaqfiruu dembi u weydiiy liakhiikum walaalkiin waa ninkii muslimay oo qiimaha badnaa meeshaan hadda beryahan ay ku socoto baasha ma tigre gobolkan tigreda hadda muxuu aha abiy axmed uu ku asqaynayo soomaalidana ay leeyihiin cuqubada naga ka soo baxday halkaasaa muxuu ahay ayaa ayaa asalkiisu kasoo jooday halkaas kasoo jooday waa yahay xamar u tagay leeyihin mogta waa muxuu ahaa wax karaamada naga banaysta caddaanka marka laga tagay kadib abrahana abrahana ma saasaad u hasla hy xadiidka u dambeeya insha allahu taala cashirka waa xadid daciif xadidku sideed boqol iyo sideetanaad waa xadiid daciifa qala imam nas akhbarna cubaydillah ibn fudala ibn ibrahim النasائي wa iqaة dabt qala xadaثana cabdulahi ibn bn cabdulahi wahuwa ibnu yaziid almuqri cabdullahi ibn yaziid almuqri waa iqa qaala amba qaala xa xadiidku taxwiiliy qaala waanba'naa moxamed ibn cabdillahi ibn yaziid almuqri waa iqatun faadil qaala xadaanaa abi abihiis isna waa iqatun faadil qaala saciidun saciid ibn abi miqlaas saciid ibn abi miqlaas almisri iqatun tabt weeyaan qala wuxuu yihi xadaanii rabiica ibnu sayf almacaafiri wa saduuqu lahu manaakiir can abi cabdiraxmaan axubli abi cabdiamaan axubli cabdullahi bn yaziid ayaa la yihahdaa almisri almacaafiri wa iqa can cabdillahi bn camr caas radi allahu ta ma qal u abdlah bn camr baynama goor naxnu nasiru an socno maca rasuli ala sl sl slm id basura bimra'atin haweeney ayuu arkay laa tadunu anahu laa tadunu aan u malaynin anahu nabiga carafa inuu iyada gartay falama tawasata ariiq markuu nabiga bartamaha jidka gaaray waqaf wuu istaagay xata intahat ileyh ilaa ay ka soo gaarto wuu sugay faidaa waa iyadoo faatimata bintu rasuuli lah sal slm waa gabadh nabigeena sal slm qaala lahaa wuxuu ku yihi nabigeena maa akhrajka maxaa kusoo saaray min beytiki ya faatima faatima gurigaada maxaa kaa soo bixiyey qaalat waxay tihi ataytu waxaan u imid ahla hada almeyt meyit meydkan ahalkiisaan u imid fataraxamtu calayhim ilaahay baa naxariis u weydiiyey wacasaytuhum waan u tacsiyey bimayitihim kooda dhintay ayaan ugu tacsiyey qaaluu hilcallaki miyaad maanta balaqti macahum kuday meeshaas ama kudaa meesha la gaartay oo raacday ma laga yaaba meydkii ad raacday qaalat waxay tihi macaad allah alla aan ka mangalay an akuuna inaan ahda balaqtua mid gaaray waqad samictuka walaal qad samictuka anoo ku maqlay tadkuru adoo sheega fii dalika arrinkaas maa tadkuru ad waxaad sheegayso oo dumarka inay qubuurta raacaan iyo waxyaabahaas ka hadli faqaala wuxuu ku yidhi nabigena sal slm low balaqtii haddii aad gaari leed macahum maa ra'ayti اljannata janna maadan aragteen xataa yaraaha ilaa u ka arka jaddu abiika aabbaha awgii oo gaalnimada ku dhintay qal abu abdirman rabicatu daciifu xadiidka marka adii aciif wa aciifu laa taquumu calayhi alxuja waxaadna ogaataan in nabigeenna marka hore uu diiday dumarka inay qubuurta ay ziyaartaan markii dambena uu ka indhalaabay sal allahu alayhi waali waslm hada wallah aclam w sal l slm ala abdi rasul mustafa